اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معنى لا بل ولكن darsigeeni konton iyo afaraad ee kitaabkeeni qadriga sheekadaa la iska daayo وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفي ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب حاصل هذا أرنكاس كوبديس وحاوي موضوع أن بين لا لا يا ولكن لكن يا وبل بل اشتراكا باك دحيا حبي وداغان وافتراقا باك دحيسا أو ميليه fa ama ishtiraakuhumaa ay wadaagaan fa min wajhayni waa laba mid axaduhumaa waxaa weeye annahaa caatifatun saddexduba waa caatifo laadu waa caatif balna waa caatif haye laakinna maxaa weeye waa caatif wathaanii tan labaadoo wadaagaan waxaa weeye annahaa iyada tufiidu radda saamici waxay faa'iideynaysaa radda saamici kan wax maqlaya in loo celiyo laga celiyo can ilkhata'i gefka laga celiyo filxukmi uu ku gafay ila sawaabina loo celiyo xagee loo celinayaa sidaa saxdaa ha markuu cali iyo maxamed baa maxamed yimi muxuu aaminsan yahay maxamed inuu inuu cali yimaaday si saxda maxaa waaye inuu maxamedsoankadhasa jaaa laa caliyun marka xukunkii muu soo celisay xukunkii ahaa imaanshaha uu ka aaminsanaa inuu cali yimi intay ka celisay sawaabkii oo ah inuu maxamediinbaa u celisay kullina saas way qabaan wey labadaa faa'iido waa laba faa'ido oo ka dhexaysa labadu maxay yihiin yaa arday yaa kow ish waxay faa'iideeyaan caatifo weeye masalada maxay faa'iideeyaan labada ah saddexduba xukunkii qofka uu sida khaldan u qaatay inay in ay soo celiyaanoo saxaan wa ama iftiraaquhumaa waxa fa min wajhayni weeyaan laba meelood ku kala duwan yihiin aydan axaduhumaa waxaw ana laalaadu takuunu waxay ahaataayoo la isticmaalaa liqasri lqalbi liqasri qaaf muxuu idin saaraya liqasriudhahaya liqasri soo maa liqasri lqalbi haa liqasri lqalbi qalbiga iyo rogidda midtan ku gaaban mid gasho weeye koow wa qasri ifraadi iyo kelinimada tan lagu gaabiyey midna gasho weeyaan qasriqalbiga muxuu yahay qasriqalbiga waxa weeye qasruqalbi laba dhibcoo saar waxaad tidhaahdaa waa idaa kaana almukhaaabu yactaqidu alcaksa qasruqalbi haddaa maqsho idaa kaana almukhaaabu yactaqidu alcaksa mukhaadabka kan lala hadlayo hadduu aaminsan yahay sida saxda ah si lid ku ah somaan labo qasru ifraadna waxaa weeye idaa kaana almukhaadabu yactaqidu shariika macnayn marka idaa kaana almukhaadabu hee yactaqidu ashariika waaya xaggaa marka fiirso qasluqalbi waxaa weeye waxaa tidhi jaanii zaydun laa camrun waxaa ii yimid zayd camar ima imaan ninka ha markii hore wuxuu aaminsanaa ninka kuu yimi inuu camar yahay warkafahansomaan durhaan baa ila hadlay warhada camar baa kuu yimi war camar baa kuu yimaadayebuu yidhi sida caadiga camar ma iyimi yaa iyimi muxamed maxaa iyimi zayd baa iyimi soo maa marka markii burhaan loo eego qofka ila hadlaya ah mukhaadabka oo aan raba in hadhow u jawaabo ka soxo muxuu aaminsan yahay sida saxdaa si si ku ah dee si lid ku ah soo maa sida saxda maxay ahayd maxamed inuu yimaaday uusan camar imaan muxuu aaminsan yahay markaa in camal yimi ousan maxamed hee imaan qasluqalbina waa sidaa marka hebelkan inuu aaminsan yahay sida saxdaa silid ku ah qalbisaas logu bi qalbi waa loo yaqaana qalbi wax roogan soo maahan macnuhu waa sida ahaa qofkan arabti inaa wax ka saxdaa wuxuu aaminsan yahay hadalka saxdaa ah sida lidka ku ah qasru qalbi weyn marka waxaa dhahaysaa jaaanii waxa ay yimi zaydun laa camrun yaa saxday qof qalbi ku jiro qof hadalka lidkeed haysta macnuhu marka waa sidaa qasluqalbi marka laadu waxay gashaabu ku yidhi qaslulqalbi bay gashaa ah qof hadalkii lidkeeda haysta inay hee inay saxdo dee markaa maku dhaca horta yaa wa qaslulifraadna maxaa weeye qofkan wuxuu aaminsan yahay lid ma aaminsan wuxuu aaminsan yahay xukunka labadan qof inay wada sameeyeen afan soomaan xukunka hee labadan qof markaan dho fiili war waxaa kuu yimi zayd iyo camar ah buu yidhi moogta miyaa kuu yimi muxuu aaminsan yahay qofka markaan ma qalbi u aaminsan yahay wuxuu aaminsan yahay zayd iyo camar inay ii yimaadeen shirkuu aaminsan yahay shirko inay shiraako yihiinoo imaanshaha ay wada wadaagaan soo macan adiga marka waa saxaysaa waxaa ku saxaysaa labaduba inaysan imaaneh hee zayd inuu u yimi warkaa maku dhaca horta ninkaa marka qalbi kuma jiro ma qalbiga ku jira qalbi kuma jira waxaa ku jira ah waxa layihahdo shirka la yidhaahdo laba qof inuu xukunkii wada siiyey markaasaa shirkadii meesha ka saarasaayo ifraad ka soo reebaysaa maxaa kusoo reebaysaa ifraad oo ah zayd macnuhu waa intaa keliyadi marka qaslulqalbi iyo qaslulifraad labadaasa kaleyihiin ifraad qalbi waxa weeye idaa kaana almukhaatab yactaqidu alcagsa cagsigii shayga ayuu aaminsan yahay ifraadna maxaa weeye idaa kaana almukhaadabu yactaqidu ashariika shariik buu wadaag marka qaslifraad waxa yani qasrigii halka qof lagu soo gaabiyey oo marka hore muxuu qofku aaminsanaa labadoodaba markaa maku dhaca horta saas marka ifraad loo yiri waa shaqadii la qabta wey ifraadnimadu wabal iyo walaakina inamaa yakuunaana ayagu liqasri qalbi weeye qofka lidka aaminsan keliya bal iyo laa geliya jumladooda faqad oo keliya ee lama geliyo hee qof laba shay labadii shirkada aaminsan ayagu ma qaataan taquulu waxaan haysaa jaaanii zaydun zayd baa yimi laa camrun camr ima imaan raddan adoo ku celinaya calaa man cid ictiqada aaminay ana camran camar jaa inuu yimi duuna zaydin warka maku dhaca horta markaas maxay tahay waa qasrul qalbi ilan wuxuu aaminsanaa camar inuu yimi markaas ka rogtay maxaa u rogtay inuu zayd yimi aw amase jawaabtu waxay noqon kartaa markaad tirado jaaanii zaydun laa camr markaad tirado waxay noqon kartaa markii hore uu haystaa ka saxday annahumaa iyagu jaaa macan inay labadooda wada socdeen markaasaa maxaa tidhi labadooda ma wada socone hee zayd baa i yimi marka macagsi baa samaysay may maxaa shirkadii ninkan isu wadaajiyey ficilka imaanshaha ayaa kala dhantaashi mid baa diiday midna waad ogolaatay marka ifraad baas mufradnima meesha ka dhigay meeshaas waa aaminsanaa labaduba inay yimaadeen ayaa maxaa kusoo reebtay mufradnimo wataquul waxaa dhahaysaa maa jaaanii zaydun laakin camrun maa jaaanii ima imaan zaydun zayd ima imaan laakin camrun amase lama jaaanii ima imaan zaydun zayd ima bal eh camrun baa i yimi raddan adoo ugu jawaabaya calaa man qof ictiqada aaminay alcaksa lidka aaminay lidku muxuu yahay qalbi wey oo ah inuu camar yimi inuu maa zaydun laakiin camrun qofka aaminsan inuu camar yimi inuu zayd yimi baan ka wada soo maa maa jaani ima imaan zaydun zayd ima imaan qofku muxuu aaminsan inuu zayd yimi soo maahan marka laakiin camrun marka wuxuu ku leeyahay bal iyo laakiintu xagga shaqada way ka yar yihiin laada oo laada markaan dho jaaanii zaydun laa camrun aad laba su-aalood bay ka jawaabaysaa midkood qofkan inuu cagsi watay ama qofka inuu labadaba isu watay warmafahanta horta ama haddaan dho maa jaaanii zaydun laakin camrun maxay ka jawaabaysaa hal ah cagsi ah inuu hee zayd hee inuu zayd yimaaday bay ka jawaabaysaa aani waxaa weeye meesha kale ku kala tageen ana laalaadu inamaa yucdafu biha waxaa lagu cadfaa bacda alihbaati sugnaan gadaasheed ayaa la keena laa wabalna yucdafu biha waa la cadfaa bacda nafyin nafyi gadaasheed ayaa la cadfaa warama kudhaca horta laa gormay timaadaa markaysan diidma ka horayn walaakin laakina inamaa yucdafu waa la cadfaa biha laakinta bacda nafyin diidma gadaasheed wayakuunu wuu noqonayaa macnaahana kamaa dakarnaasaan soo xusnay wayucafu waa macnahan muxuu ka wadaa qalbi qasrigii iyo qalbi ifraadkii weydii waa fahan soomaa wayucdafu bibal bal waa la cadfaa bacda alibaati baa la cadfaa wa macnaaha xiinaidin waxa weeye ihbaatu lxukmi limaa bacdaha wa sarfuhu camaa qablaha waay muxuu ku yidhi sheikhu markaan noqday laa gormaa isticmaalayaa markayna diidmaysa ka horayn balyo laakinna markay diidmo ka horayso intaa marka wuxuu ku yidhi marka qaarkood bal waxaa dhici karta in hee wax diidma ayadan lagu horeysan la isticmaalo goornahaas goortaa macnaheedu muxuu yahay waatan macnaheedu macnaheedu marka waxaa weeye ihbaatu lxukmi xukunka in loo sugo limaa bacdaha waxa ka dambeeya wasarfuhu xukunka laga leexiyo camaa qablaha waxa ka horeeya wa tasyiiruhu mar lagana dhigo kan hore kalmaskuuti canhu sidii mid laga aamusay min qabli soo min qibali annahu min qibali annahu ayadoo loo eegayo annahu laa yuxkamu calayhi bishayin waxba in aan lagu xukumin yan waxba laga qaadin wadaalika qowlii wajaa'anii zaydun bal camrun sida caadigaa ah, maa jaa'anii zaydun bal camrun markaan dhaho maa jaa'anii zaydun bal camrun markaan dhaho oo nafyi aan keeno sida caadigaa ah yaa xukunkii la siiyey imaanshaha camar oo dambe soo ma ahan yaah waa kaa halkan oo markii ibaat la keenana buu yidhi markii ibaat la keenana xukunka waxaa la siinayaa limaa bacdaha wixii ka horeeyana waxaa laga soo qaadayaa kaan lam yakun inuusan bahee min qibali yani min jihati wey macnuhu annahu waryashaniya laa yuxkamu calayhi bishay isagoon waxba lagu xukumaynin wadalika qowli jaaanii zaydun bal camrun maxay ka dhigan tahay jaaanii camrun bay ka dhigantahay marka sida waxba lagasoo qaadamayo saasoo kale wey macnuu ku yidhi waqad tadamana waxaa uu kulansada sukuutii aamuskayga can imaa aan ka aamusay annaha iyadu kayru caadifa inay tahay bay sheegaysaa yani imaa miyaan sheegay buu ku yidhi ayru caadifo wey wahuwa alxaqu saasaana xaqu saxa wa bihi sidaas ayaa qaala alfarisiu yidhi waqaala jujaani wuxuu yii waqaala jujaanina cadduhaa in lagu tiriyo fii xuruufil cadfi lagu tiri sahwun daahirun waa sahwiyo ismoodsiis weeye kuma jiro الرابع البدل والبدل هو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة وهو صفة بدل كل من كل نحو مفازا حدائق وبعض النحو من استطاع واشتمال النحو قتال فيه واضراب ونسيان النحو تصدقت بدرهم دينار بحسب قصد الأول والثاني أو الثاني وسبق الأول وسبق اللسان أو الأول وتبين الخطي الباء الباء باءك الخامس شناظ من أنواع التابع البدل تعريف البدل هو في اللغة العوض waa bedel qaadasho qaala tacaala casaa rabbunaa wuxuu mudan yahay oo xaqiiqa ku yahay an yubadilanaa khayran minha inuu noogu bedelo soo ma jeed wafi listilaaxina attaabicu weeye kan wax raacaya almaqsuudu ee jeedo bilxukm bilaa waasitatan so waxba dhexaysiinin faqowlii aan ku yidhi taabicun jinsun weeye yashmalu kulansanaya jamiica tawaabicu kulansanaya waqowlii aan ku yidhi maqsuudun bilxukmina mukhrijun waxaa meesha ka baxay linacti tilmaanta iyo wataakiida adkeynta iyo wactulbayaani baa ka baxay fa inahaa iyadu mukamilatun weeyaane lilmatbuuci dhamaystiraya almaqsuudu bimabuuciasagoo xukunka sitay waa ayagu dhammaystira u yihiin ayaga xukunkii la siin mayo masalada ma fahamti ya maxay u kala duwan yihiin bedelka iyo cadfi bayaanku maxay u kala duwan yihiin bedelka iyo nactiga tawkiid nactiga tawkiidka cadfi bayaanku cidda ka horaysa xukunka kama qaadayaan bay u xoojinayaan warka ma fahamta horta bedelkuse muxuu samaynayaa xukunkiiba asagaa lasiinmarkaadhao muxamadun caliyun jaaa muxamadun caliyun markaan dhaho xukunkii imaanshaha maxamed inti laga soo xayuubiyo yaa la siinaya cali lakin markaan dhaho jaaa muxamadun nafsuhu nafsuhu usii adkeynaysaaba warkama ku dhacay waasidatina muhrijun waxay banaanka u saara saalican fi nasqi kajaa zaydun wacamrun fainahu isagu wain kaana haba ahaadee taabican mid maqsuudan bilxukmi xukunka loola qashtiyo asna imaanshaha la siinayo haba ahaadee walaakin biwaasitati xarfi cadfi buu ku qaadanayaa oo camarso imaansho maadan qelin bedelkiina imaanshaa jaaa zaydun caliyun cali maxaa u qirta imaansho labada imaansha u qirta maxay kala duwan yihiin kii hore cadfigu imaanshahi kii hore kama soo qaadine waa loogu dabadaray amaa badelku muxuu sameeyey uuba ka soo xayuubiyey kii hore waxaa laga soo qaadaya inuusan hee jirin bade warkamaqudhacarta aqsaamu lbadeli waxa weeye wa aqsaamu setun axaduhaa badelu kulli min kullin wahuwa cibaaratun weeye camaa mid athaani kan hore hee fiihi dhexdiisa caynulawali athaani kan labaadi fiihi dhexdiisa caynulawali uu yahay athaani kan muxuu yahay waa isku nimid waay ka qowlika aa dhahaysid jaaanii waxaa ii yimi muxamedun baa iyimi abuu cabdilaahi abuu cabdilaahi baa ii yimi wa qowlihi tacaala mafaazan bay leeyihiin makaanu makaanu fows bay leeyihiin yacni meele ay ku liibaanaan bay leeyihiin ina lilmuttaqiina waxay leeyihiin mafaazan yacni meele ay ku liibaanaan xadaa'iqa bay leeyihiin soo ma jeedid xadaa'iqada iyo meelaha lagu liibaanaya labadoodaas ku hal xabade meelaha lagu liibaanayo mutaqiniinta la geenayo waa xaggee xadaa'iqada laftigeedii waayo warkan waa ku dhacay soo maa waayahay waa canaaba wainamaa lam aqul ma dhihin badlulkulli min alkulli al xidaaran anoo ka digtoon min madhabi man cid madhabkeed laa yujiisu aan banaynayn idkhaala alal in la geliyo calaa kun la geliyo waqad istacmalahu sijaajiyo baa isticmaalay fii jumalihi kitaabkiisa jumal uu ku isticmaalay wactadara canhu uuna ka cudaar bixiyey biannahu isagu tasaamuxun inuu yahay isticmaalka al lagu daraa tasaamuxun waa ogolaansho fiihi dhexdiisa lagu ogolaaday muwaafaqatan waafaqin la waafaqay darta aani waxa badalu bacdin min kullin weeyaane wadaabiduhuna waxaa weeye an yakuuna aani kan labaad inuu yahay juzcan qayb inuu ka yahay min awali kan hore inuu qayb ka yahay haye ka qowlikaa dhahaysid akaltu rakiifaan cunay kadibna uluahu baan cunay wa qowlihi tacaala walilaahi alla wuxuu ku leeyahay cala annaasi dadka korkooda xijulbeyti beytkaiyo kacbada xajintiisa man buu ku leeyahay istidaaca ilayhi awooda sabiilan wada ahaan faman maantani man istaadaacadaasi badelun wey min annaasi dad bedel tahay haadaa huwa almashhuur sidaas in loo micneeyo oo bedel laga dhiga ayaa raajixa waqiila waxaa la yidhi maye faacilun wey mantu maxay tahay faacil weeye faacilya u tahay bilxiji oo masdera masal siyaamil camal ficlis ma dhihi jirin saasay yidhaahdeen oo marka macnu muxuu noqonayaa walilaahi alle cala annaasi dadka wuxuu ku leeyahay an yaxuja inay xajiyaan mustatiicuhum kuwooda kara xajka agga u fiirso minu noqonaya walilaahi alla dadka wuxuu ku leeyay cala naasi an yahee an yaxuja inay xajiyaan mustaiicuhum kuwooda yacni dadka waxaa waajib eeg dadkawada maaya dadka waxaa waajib ku ah dadka yaa ka mid a ah, aniga adiga adiga dadka waxaa waajib ku ah kan yar macanta dhashay waxaa waajib ku ah intooda wax haysata inay xajka aadaan maxaa ka dhalanaya amar weye maxaa ka dhalanaya maya haddii aadi waayaan maxaa ka dhalanaya kulli waa la dembiilayaalde yaa dembiilayaala kuwii ayagoo awoodaan aadin iyo kuwii dadkii oo dhanna dembiilayaal wey lama dhihiyaa dadka wax haysta waxaa waajib xajka lama dhihin dadka bini aadanka ilaahay wuxuu ku leeyahay yaa dadkooda wax awooda inay hee marka qofkii wax awooda waa in loo yimaadaa walaalayaalow waana dambaajinayna furxajka aada waxa waa in la akhriya warkaa waa ku dhacay soo maaha macnahaas soo baxay meesha waqaalkiisa wuxuu yidhi inahaa mantun mantow shardiyatun weeye mubtada weeye waljawaaban maxduuf weeye walilaahi cala annaas ku joojo xagga walilaahi cala annaasi xiju lbeyt ma ku joojisay man warcusub ka dhigba haa man qofka istadaaca awooda falyaxu ha soo xajiyomaaaaawalaa xaajata xagga marka jawaabbaa la bixinaya walaa xaajata wax baahiyo looma qabo muxuu yidhi ayhee man istadaaca falyaxuj bay noqonaysaa warku walaa xaajata baahina looma qabo lidacwa alxadfi waxbaa maqan in la sheegto baahi looma qabo maca imkaani tamaami lkalaami warku asagoo hee ee suuragal tahay inuu saa ku dhammaystirmo in waxbaa la xadfan la yidhaahdo hee baahi looma qabo warka ma ku dhaca horta taa ayuu kaga jawaabay shiikhu warkaykisaaimarkisaurkiis ku jawaab waxbaa laga soo qadarayaa qadaridfaaya baahi looma qabo wuu yidhi saasaaba lagu dhammayn karaa hawsha warkaa ku dhacay soo maa kuwii hore jawaab maxau noqonaya waa kan walwajhu thaani waxa weeye yaqtadii wuxuu keensanayaa wejiga labaad oo ahaa faacilha laga dhigo anahu wareeshe an yajibu waxaa waajib ku ah calaa jamiici nnaasi ana mustadiicahum kooda waxawooda yaxuja inuu soo xajiyo taasaa waajib ku ah wadaalika arrinkaasna baatilun weeye maxay baatil ku yahay bilitifaaqi waa laisku waafaqa inuu baatil yahay macnaha aayaddan lagu fasiro dee haddii macnaha aayaddu qaadan weydana macnuhu maxaa weeye icraabtaasna waa khalad wey macnuhu warkaa ku dhacay soo maa fatacayina markaa waxaa waajib noqda alqowl awal qowlkii hore oo ahaa maanta bedel ka dhiga wainamaa lam aqul albacda ma dhihin buyi bilalif wallah ma raacin limaa qadlamta fii kulli kulli sidii raggii kulli diiday inaan la raaciyo ayaa bacdina diiday wadaaliu badal istimaal wey wadaabituhu an yakuuna waa inuu ahaada bayn awali kan hore iyo wahaani kan labaad mulaabasatan isdhexgal waaynu jiraa bikayri ljus'iyati iska mid ahaansho aan ahayn war u fiirsa xagga isdhexgal hee aan iska mid ahaansho ahayn anagoo masaajid hadda waa ku jirnaa laakiinse masaajid qayb ka mid ah ma nihin warama kudhan horta tiirku masaajid ku dhex jiraa haddana hee qayb ka mida ah weeye marka annagiis waxaan kula duwanna annaga ijtimaal bahagnusuguna kulmiye tiirka juzun min almasjidi weeye warama kudhan horta marka tuu raba shiiku waa tee in xiriir ka dhexeeyo laakiinse aysan iska ka mid ahayn kaqowlihii ka qowliga acjabanii zaydun bayaj cilmuhu bayajab cilmigu zayd ma ku dhex jira laakiin sida gacantiisoo kale hee ma aha waka qowlihi tacaala yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ishahri lxaraam bay ku weydiinayaan qitaalin bay ku weydiinayaan fiihi shahrka la dagaalamo fiihi ee fiihi shahrka la dagaalamo marka qitaalkani bedelun min ashahri wey qitaalku ma bisu qayb ka mida maya laakiinse maxaa weeye waaqicun فيهها dheeedadhacayadheeedadhacaalasheegaysomaahanwanabahtu waxaan tusaale ku bixiyay bitamhiili bilaayati bilaayaati alaaati calaa an albadalaya walmubadala minhu yakuunaana waxay noqon karaan nakirateeni bay noqon mafaasin soo garamaysaan mafaasin xadaaqsu laba nakira maahan waxaa kugu tusaaleyowiye inaan ku tuso laba nakira inay bedel noqon karaan wa qowlihi tacaala naxwu qowlihi mafaasin xadaa'iqa wamacrifatayni waan kuu surtaalay annaas yaman insadaaca weeyaan wamukhtalifayni ashahri iyo qitaal waraabi raabicu waxaa weeye buu yidhi kan afaraad waraabicu kan afaraad iyo walkhaamisu iyo wasaadisu bedelu idiraabi wa bedelu lhalati wa bedelu nisyaani baa laka yidhaahaa ka qawlika weeye tasadaqtu bidirhamin diinaarin taasaa saddex ka soo baxayaan tasadaqtu bidirhamin dinaari maa saddex bedel ka soo baxayaan fa haada almihaalu tusaalahani muxtamirun wuxuu xambaaray lian takuuna inaad tidhaahda inaa ahayd qad akhbarta inaad ka warantay biannaka adigu tasadaqta bidirhamin dirham inaad sadaqaysatay uma kadibna canna laka waxaa kuusoo banbaxay an tuhbira inaad u waranto biannaka adigu tasadaqta bidiinaarin wahaadaa kaasi bedeludiraab baa la eeg mar adoo saxan baa tidhaahday tasadaqtu bidirhamin markaas waxa kuu soo muuqday waa khaldanta maya waxaa kula fiicnaaday inaad tidhaahdo hee diinaar bidiinaarin baa tidhaahda badliraab wey waxbaa khaldan xasan lagama hadlin ma fahamte waxbaa khaldan xasan ee eh, lagama hadal ee markaa kii hor tiraa waxaa kula muuqday oo kula fiicnaaday inaad diinaar tidhaahdo walaa an takuuna inaa ahaatay qad aradta inaad doonaysay alikhbaara ka waran bitaaduqdiinaarasadaqaysatay fasabaqa lisaanuka carabkiibaa kaa xaday ila dirhami kaa xaday wahadaa badal qalad baa la yidhaahdaa carabka iga xasoonaysaa carabka iga xaday macnaa waxa weeye qalbiga waxaan ku haystay wax carabkii waxaan hee ahayn maxaa rabtaan tabaaye tasadaqtu bidiinaarin baa rabta saasaa rabta caadiga qalbiga saasaa ku haysay markaasaa hee bidirhamin carabku kaa xaday bedlualad waay marka carabkaa iga xaday soomaalida wey macnuualadku walian takuuna inaa ahayd qad aradta mid doonaya alihbaara waran bitasaduqinaa sidqaystay bidirhamin sidqaystay sida caadiga ah mxuu ahaa maxaa adigu warta maxaad tana tahay sida caadigaa ah? inaad tiraahdo dirham baan sadaqaystay waa kii hore soo ma jeedid kadibna falamaa nadaqta bii markaa ku dhawaaqday tabayana waxaa kuu cadaaday fasaadu daalika warkaa aad tirada waba ka jirin daalika alqasti ujeedka aad tiraahday wahaadaa bedelo nisyaan weeye bedelo hee nisyaan weeye marka maxaa isku eg nisyaan iyo qalad idraabkaasu waa wixii kula fiicnaaday wey agga naga dhig si fududbu si ugu kala saari doona waatan warubamaa ashkala calaa kaiirin min aalabati warubamaa la arkee ashkala inay iska dhex gashay calaa kaiirin in badanoo min adalabati ah alfarqa kala saarida bayna bedeleyilqalati iyo wanisyaani waqad bayanaahu waanu cadaynay wayuwadixuhu aydan waxaa sii fiiftiiminaya ana alqalada qaladku fi lisaani waa carafu ka dhacaa wanisyaanu hilmaankuna he filjinaani qalbiga wey marka macnaha fahad carabka iga xaday qalbiga wuxuu kugu jira hadday saxan yihiin oo carabku kaa xaday waa badalu ala laakiinse wixii qalbiga kugu jiray hadduuba ahaa waxa kaa khaldamay yaa bedelunisyaan baa waa xilmaansanaydba tadaqtu bidirhami qalbiga waxaa kugu jira dirham baa kugu jidhaba sideedaba kadib baa soo xasuusatay dirham ma ahay diinaar buu ahaa diinaar buu ahaa marka qaarkood ayaa ka dhaca macrabka ka dhacay maya qalbigaa ah waxay ku jiray bisdaba mareen xagganna qalbiga diinaar baa kugu jiran bidirhamin carabkii waa la booday السادس العدد ويان باب العدد من باب العدد عدد من ثلاثة إلى تسعة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما نحو سبع ليال وثمانية أيام وكذلك العشرة إن لم تركب وما دون ثلاثة وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما ويفر ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه الله أكبر مشروع سبوي انت سخاصا خطر انا كليه iclam waxaa ogaataa ana alfaad tirada tiradu erayada tirada loo isticmaala calaa alaaati aqsaam saddex qaybood weeya axaduhaa maa yajri waa mid dureersada daa'iman cala alqiyaasi sida saxda qiyaaska ugu dureersadaa qiyaas muxuu yahay fi tadkiiri wataniidu qiyaasa fayudakaru lab baa laga dhigaa maca almudakari markii loo adeegsanayo wayu'anasu dhadig baa laga dhigaa maca almu'anas markii dhadig loo adeegsanayo kuwaas waa huwa lwaaxid iyo walithnaan way waaxid iyo ithnaan wey kolka ma fahan horta wamaa kaana iyo wixii ahaa calaa siiqati faacil wixii faacil ku yimaada taquul waxaa dhahaysa fi lmudakeri waaxid ithnaan alaaa waaxid ithnaan thaanin soo jeedid raabic khaamis saadis saabic taasic caashir faacil haddaa ugu dhawaaqdid wixii faacil loogu dhawaaqo soo maaha iyo waaxid iyo ithnaan saddex qaybood hadda waxaa raacisa la xukun yihiin warkaa ma ku dhaca horta ya waaya waaya waani kan labaadna maa mid weeye yejri ku socda calaa cagsi alqiyaasi qiyaaska lidkii daa'iman fayu'anathu waa la dhadigeeyaa maca almudakari wayudakaru maca almu'anai yani waxaa la socda manin baa lafta ahaa dhadig kadhig mandhadig baa lafta ahaa lab kadhig baa dhahaya warkaa ku dhacay saaraa bal fiiri wahuwa alaaa iyo wa tisca waa saddex iyo iyo wamaa baynahuma inta udhexaysa saddexiyo sagaal iyo inta udhexaysa maxaa weye saddex afar shan lix todobo markaad tirahdo alaaa arbaca hamsa sita sabca tamaaniya tisca saamka u akhriya wey taasi aan dhihin intaas saddexda iyo sagaal inta udhexaysa markii lab la raaciyana dhadig baa laga dhigayaa markii dhadig la raaciyana lab baa laga dhigayaa taquul waxaa dhahaysaa alaaatu rijaalin eeg alaaatu dhihi maysa alaau rijaalin alaaatu rijaalin waalaau niswatin dhihme alaaatu niswatin ma dhihi kadhin alaa lidka lidkeed ka dhig alaau niswatin qaala tacaala sakharahaa calayhim sabca layaalin sabca layaal waa habeenno sabca layaalin sabca soo lab ma aha layaal baa dhadiga alleyla waa dhadig waa wa amaaniyata ayaana waa lab waa musha sheekh soo mariyey layaal oo dhadiga sabca baa la raaciyey ayaam oo labana amaaniyata baa la raaciyay warkama ku dhaca horta yaa dee xusuuman oo isdaba jooga waaalita waxa maa lahu xaalataani laba xaalu leeyahay wa huwa alcashara waa nambarka toban leeyahy alcasharatu la dhaho caashir maaha yaa alcasharatu cashara markaasanaysawey fain istumila hadii la isticmaalo murakabatan xaalay tahay hadii meel lagu xiro casharada alaaa cashara arbacasome laguma xirin jarad cala alqiyaas qiyaaskiiba ku soconaysaa qiyaasku muxuu ahaada iisha qiyaaska yudakaru maca almudaker wayuanasu maca tusaale alaaata cashara cabdan alaaata alaaa ayadoo lid wayna ku noqotaa cabdi soomaali cabdi muxuu yaha horta okay lix iyo toban baa la lix iyo toban addoon bal leh hotel adoon soolab maaha lixda maxaa samaynaysaa dhadig sittata koow cashara soo hadda sita lama socoto soo maranka iskumaahan sida saxdaa ku wad cashara dhe markaa ayadana casharka hal waxay maxaa dhahaysaa sittata cashara cabdan wafaan soomaan haye dumar ka dhig amatan ka dhig ama soo dhadig maahan sita maxaa dhahaysaa laab ka dhig sitta casharana amatan la mid casharata waa dheh la reebaya cashrata macnaha sitta cashrata amatan soo ma jeedid taasaa dhahaysa abuu ku yiri sheekhu amatan bitaniii wain istucmirat hayra murakaba haddii ayaga keliya la isticmaala cashare keliya hadii isticmaalayana jarad calaa khilaafi lqiyaasi dee saddex baa laxun ku noqota taquul waxaa dhahaysaa cashratu rijaalin eeg waa cashro keliya cashratu rijaal haye maxaa kaloo dhahaysa bitaniisi haye waa cashru cashru imaa'in bitadkiir labka dhig maa kaana min alcaadad calaa wasni faacil wixii faacil ah ka waran waclam waxaa ogaataa ana liasmaa'i alcadadi magacyada tirada allatitaaso calaa wasni faacil arbaco xaalaatin bay leeyihiin wax laga hadlay magaranaysa hadda eeg tirooyinkii faacil ku imaanaya waa soo sheegna ayaga maxaan idhi la xukun dhig waxaa ka dambeeya wuxuu yahay soo maahayn magacii ka dambeeyey see asagu noqonayaaba laga hadlayaa hadda see loo ciraabaya yani waa kan wuxuu ku yidhi alifraad mufrad ka dhiga arbacu xaalaati bee leedahay ixdaha waxa wey alifraad inay mufrad tasqowla thaanin inay tahay thalith raabic khaamis oo macnaha waxa weeye waaxidun waa hal mawsuufun bi haadihi sifa tilmaantaa wata waaxid macnaha weeye qof keliya thaanin qof qofkii labaad ah thalith qof saddexaad soomaaligu wuu leeyahay saddex waa number saddex keliya saddexaadna maxaa weeye waa tilmaan markaa tilmaan bay noqotay waxaan rabaa wiilka shanaad yani wiilka tilmaanta shanaad haysta wey waa fahamta soo maan lix baan rabaa lix lix baan rabaa maxaa weeye lix haddaan lix baan rabaa labaatan qof a fadhiday lix baan doonayaa maxaa soo kacaya lix qof haddaan dhaho lixaad baan rabaa lixaad qofkii nambarka lixaad haystaa soo kacaya dee eg rag waxaan siinaa nambar toban ilaa iyo labaatan markaasaan nii toban baan rabnaa toban maxaa soo kacaya toban qof haddaan rabnaa tobanaad baan rabnaa tobanaad meeye midkaas ugu fiirinaya yaa tobana haysta horta maxaa haya ka fahamta marka tobanaad hebel bay qof tilmaam noqonaysaa yacni warka ma ku dhacay oo markii asga kaliy u yahay aani aali raabic haddii wax la socdo ka waran ahaani an yudaafa in loo tiri ilaa maa mid huwa isaguba mushtaqun minhu asaga laga soo dhambalay mid ay isku aagi yihiin tusaale minhu taquul aaniya inayn soo inayn maan aani u tiiri aaniya nayni oo tii aaniya nayni inayn iyo aani waa isku mid taasee loo micnaynaya iyo aaliu alaafatin raabicu arbacatin oo macnaha taanoo kamaha aragtay aani inain soo macaanaysa waa tan macnaha waxa weeye waaxidun hal oo min inayni laba ah labada meelha taagan midkoodba labadaa ma fahamsamaan micna idhumaa fi aaniya nayni laba midkood xaal uu yahay aaniya nayni yani laba qof midkood wey macnuhu waaya aaliu alaatin maxay macnuhu yah wa kuntu waxaan ahaa aalia alaatin baan ahaa maxaa ka dhiganta saddex baan saddexla ku ahaa macnuu weye saddex ninba maxaan ku ahaa qofkii saddexaad haa warkama ku dhacay caashira cashratin baan ahaa yani toban qofa maxaan ku ahaa kooda tobanaad baan ahaa ama mid kamidaan ahaa haye id akhrajahu ladiina kafaruu aaniya snayn waqaala allahu tacaala laqad kafara ladiina qaaluu yidha in allaha alle haaliu alaaaatin saddex mid sadexeeye wey mid saddex ku aweey maxay leeyihin ilaah baa saddex ilaah baa jiro ilahay mid laba jir laba ilaahay iyo alle marka alla waa saddexeeye wey saddexdaas waa alle saddexeeye inaa lillahi inaa la joogo athaali marka waa goorma mid ayada laga soo dhambala markii loo tiiriyo warka magacaa horta haye aali waxaa an yudaafa in loo tiri ilaa maa mid huwa mid duunahu ka sokaya xagga tirada ka hooseeya aali buu ahaa maxaa loo tiirinayaa itnain oo kale ama raabic maxaa loo tiirinayaa alaato oo kale soo kama hooseeyo ka qowlika haalia tnain oo kale raabica alaatin oo kale khaamisa arbacatin oo kale tan man waa macnaha jaacilulnayni macna waxa weeye jaacilulnayni labadii wuxuu ka dhigay alaaatan buu ka dhigay wey wa jaacilu alaatina arbacatan buu ka dhigay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi maa yakuunu ma ahaado min najwa alaatin saddex foqood ma jiro ilaa haduuba jiro huwa alle raabicuhum ay humta xay u celinaysaa maxay talaata balkeen raabicu alaatin saas wey humta mees humta hum yow taaganta talaatadaas maan balkeen talaatadii horta ilaa huwa raabicu alaatin macnuhu muxuu yahay raabicu saddexdaas mid afar ku ah macnuhaas wey afar buu ka dhigay tiradii buu kordhiye wey walaa khamsatin shanna ma jiro ilaa haddayba jiro shan faqaysa huwa alle saadisu hay humta keen saadisu khamsatin ay saadisu maxaa weeye shantaa mid mid hee lix ka dhiga ثالث أن يضاف إن لوتي رابع وحاوية أن ينصب إن أن ينصب إن لكردغو ما دونه tanada kahoosaa la kordhigayaa fataqul waxaa dhahaysaa raabicun alaaatan soo ma jeedid tii hore maxay ahayd raabicu alaatin bay ahayd tan maxaa weeye kordhig raabicun alaaatan bitanwiinin bitanwiinin raabicin laba god wa nasbin aaliatan aaliatan laba kordhig saar kamaa taquulu saa dhahayd wey jaacilu alaaati arbacatan tii hore la macno tahay jaacilu alaaati saddex mid ka dhiga weeye haye arbacatan ka dhigay laakiinse xaaladan raabicun alaaatan ah walaa yajuusu kuma banaana mila daalika sidaanoo kale fi lmustacmali maca maa minhu fi lmustacmali kii loo isticmaalayay maca maa mid la jirankii ushtuqa minhu laga soo muxuu ka wadaa yani laba tiroo is faalihi alaaataniya raabica arbaca laba tiroo islo laga soo tan dambe tan dambe tanwiin lama saari kara buu ku leeyahy goryaata mid loo isticmaali karaa labada kala duwanu mid hooseyso deetandaba hooseyso baa loo isticmaalayaa khilaafan lilakfashi wahacalab hada bilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin